ilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadihi ilaa yawmi ddiin sixir sixirka wixii ku soo arooray ee adilaah ee xukumkiisa ka warantay baabkii ka hadlaayay kani weeyi sixirka waxaa la yidhaahdo tacriifkiisa amaba se qeexitaankiisa ahlulcilmigu raxmatullaahi calayhim iskumaanay waafaqin sababtuna waxay tahay sida uu yidhi alimaamu shaafici raximah llah wasixru ismun jaamicun limacaani mukhtalifa sixirku waa magac kulminaaya arrimo badan oo kala duwan oo sixirku wuxuu leeyahay noocyo badan asaaliibta iyo waddooyinka loo maraana waa kala duwan yihi saa awgeed ba wuxuu yihi alimaamu shinqiiti raximah llahu tacaala fi tafsiirihi sixirku maadaama uu yahay mid noocyadiisu ay fara badan yihiin tacriif iyo qeexitaan qura kuwa hoos iman kara ma aha sidaasi awgeed ayay ikhtalafat cibaaraat alculamaa fii xaddihi ikhtilaafa mutabaayina weedhaha culimadu ay ku qeexayaan waxa ay noqdeen kuwa iskhilaafsan oo kala duwan marka luqa ahaan waxaa culimadu ay ku macnayaan inuu yahay maa khafiya walatufa sababu wax kastoo qarsoon oo camal iyo hawl qabanaaya iyadoo aada aan u muuqan oo waxa weeyaan aan la arkahayn sidaasi awgeed baa suxuurta loo yidhi suxuur liannaha takunu khafiya fii aakhiri leyl hadee jeraale waa qarsoon tahay oo waxaa la sameeyaa aakhiru leylka ayaa la sameeyaa saaxirkana waxaa saaxiir loo yihi liannahu hadallo iyo ficillo qarsoon buu samaynaya oo dadka raad haddana kaga tegaaya waxaa kaloo sixirka luq ahaan lagu macneeya inuu yahay asarfu walistimaala leexinta iyo soo jiidashada waa ka ilaahay subxaana watacaala arrintaasina ku tilmaamay fi lqur'aani alkariim faanaa tusxaruun ay tusrafuun waa ka xadiidka inoo iman doono rasuulku yihi ina min albayaani lasixra aftahanimada iyo afmiishaarnimada waxaa ka mida mid dadka leexisa oo qofka kala jeediso baatilkiina xaq ugu sawirta xaqiina baatil wakadalika carabtu waxa ay tidhaahdaa abiicatun saaxira dhulka quruxda badan marka ay ka hadlayaan saaxira waxay uga jeedaan bimacnaa tastamiil watasrifu ilayha annaadira ilayha waxa ay soo leexinaysaa oo xaggeeda ay usoo jeedinaysaa qofka eega bimacnaa waa soo jiidanaysa wasaxartu ifla bay idhaahdaan carabtu ee istamaltuhu ilmi yaraa waan sixray bimacnaa waxaan kula hadlay hadal aan xaggayga ugu soo jeediyey oo aan ku soo jiitay amaa sharci ahaan ahlucilmiga qaarkood sixirka waxa ay ku macneeyeen inuu yahay cazaa'im waruqa wacuqad tu'asiru fi labdaan <clears throat> wax la guntaayo iyo wax la tufaayo oo dadka bani aadamkaa jidhkooda raad kaga tagta waqiila huwa kalaamu mualafun yucadamu fiihi gayr wa tunsabu ilayhi fiihi almaqaadiiru wاlkaa'inaat waa hadal uu ku hadlaayo saaxirku oo ilaahay cid aan ahayn uu ku weynaynayo min ashayaaiin waalkawaakib dabeetana hadalka caynkaasiya ah ayaa raad iyo athar kaga tegaaya qofkii sixirka loo qabtay sixirka munaasabada uu la leeyahy kitaabu tawxiid maxay tahay wuxuu leeyahy alimaam sulayman aala sheekh isagoo caddaynaya munaasabada lama kana sixru min anwaci shirki id laa yataata sixru bidunihi walihada jaءa fi lxadiid waman saxra faqad ashrak adklahu lmusanif fi kitaabi tawxiid liyubayina dalika taxdiira minhu kama dakara gayrah min anwaci shirk maadaama sixirku uu kamid yahay noocyada shirkiga oo saaxirku aanu waxba sixri karin isagoo shirki sameeye mooyaane ayaa musanifku baabu sixir uu ku daray kitaabu tawxiid si uu dadka ugaga digo oo ugu caddeeyo sida noocyada kale shirkigaba halkan ugu sheegay sixirka waxaa la dhaha ahlu sunna waxay aaminsan yihiin xaqiiqe iyo khayaal labadaba inuu leeyahay waka imaamu nawowi le waصaxiixu ana lahu xaqiiqa wabihi qaطca aljumhuru calayhi caamat اlculamaa wayadulu calayhi alkitaabu wاsunatu صaxiixat lmashhuura xaqiiqadiisa waxaa ka mid ah in dadka qaarkood uu bukaysiiyo dad in lagu kala kaxeeyo dad in lagu dilo hadi kullaha waa xaqaa'iq la taaban karo sixirku uu leeyahy a'imada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sida abu maxamed almaqdasi oo kale walowlaa ana lisixri xaqiiqa lam ya'mur illahu bilisticaadati minhu sixirku haddaanu xaqiiqo lahayn ilaahay ma amreen in ilaahay laga magan galo wa min shari nafaasaati fi lcuqad sixirku qayb khayaalana waa leeyi waa qaybta ilaahay uu ka warramay saxaratu fircawn waa ka ilaahay subxaana watacaala yidhi yukhayalu ilayhi min sixrihim anaha tasca meesha xarka ayay ku daadiyeen laakiin nebi muuse caleyhi afdal asalaatu watasliim waxaa la moodsiinayey inay masas ordaaye ay yihiin wakadalika ilahi wuxu uhi wasaxaruu acyuna annaasi waistarhabuuh dadka indhahoodii ayay sixreen khayaal baa markaa ay ku rideenoo oo xarkihii meesha ay dhigeen bay u tusiyeen inay yihiin masas ordaaya marka mana ataa macnaheedu inuu sixirku khayaal wada yahay oo aayaddaa looma daliishan karo sixir oo dhammi inuu khayaal iyo xaqiiqa aanu lahayn sida ibnu xajar uu leeyahy leanna aayaddaasi waxay ka warantay sixir gooni o qolo gooniya ay samaysay oo khayaal ahay aayaddu may tilmaamin sixir oo dhammiba inuu khayaalu yahay masalada markaa sixirka xukumkiisa marka laga hadlaayo ahlulcilmiga had iyo jeeraale waxaa la tilmaamaa inay laba qowl ku leeyihiin laakiin xaqiiqada masalada marka loo dhaadhaco waxaad ogaanaysaa inaanu masalada khilaaf ku jirin khilaafkaasina uu yahay mid nadariya oon xaqiiqa aan lahayn sida uu leeyahay alimaam shinqiti raximah llah wa qablahu nawowi waxaa la dhaha sixirku haddii can ariiqi shayaaiin haddii shaydaan lagu weyneynayo la baryaayo wlkawaakibi wanaxwiha fahuwa kufru bilaa nizac inuu gaalnimo iyo kaa la haysto waa la ysku waafaqsaya adiladiisana insha allah waad maqli doontaa laakiin sixirku hadduu yahay midaan aan shayaadiin aan la kaalmaysanahayn ilaahay cid aan ahayn aan lagu weyneynahayn oo la isticmaalaayo dhir iyo wax lamid ah ninku intuu tusaale ahaan bacdu dahaanaat intuu ismariyo intuu waxyaabaha qaarkood ku subkado dab uu dhex maro kaasina inaanu kufri ahayn waa la isku waafaqsan yihi idan masalada khilaaf kuma jiro sixirka dhir iyo wax lamida ah loo isticmaalaya inaanu kufri ahayn waa la isku waafaqsan yihi ka loo adeegsanaya inuu kufri yahayna waa la isku waafaqsany saasi awgeed ba wuxuu yihi alimaam sulayman ibn cabdillaahi al shaykh raximah llah fi kitaabi taysir alcaziiz alxamiid culimada markaa yidhi sixirku kufri maaha waxay u maleeyeen inuu sixirku suurtogeli karo iyadoon shayaadiin aan la adeegsan oo dhir iyo waxaasi waxa weeyaan loo adeegsan karo kaasina xaqiiqatan shareecadu sixir uma taqaana buuri hadduu qofku dhir iyo wax lamida u adeegsado markaa khilaafka masalada ku jira waa nadariya sixirka sixirka ah ee shayaadiinta loo adeegsanayo ilaahay cid aan ahayn lagu weyneynayo dhexdiisa inuu kufri yahay ahlucilmigu waa isku waafaqsanyi oo iskuma khilaafsana imaamu shaaficina raximah llahu tacaala wuxuu yihi asixiru ismu jaamicu limacaani mukhtalifa fayuqaalu lisaaxir sifi sixir aladii tasxaru bihi sixirku waa magac macaani badan ay hoos imanayso oo xataa dee rasuulku aftahanimada lafteedii waa kaa sixir ku sheegay markaa saaxirka waxaa lagu odhanaya waa bal kaad wax ku sixirta noo sifee fain kaana maa yasxaru bihi kalaama kufrin sariixin istutiiba minhu fain taaba wailaa qutil wuxuu wax ku sixirayaa hadduu yahay hadal kufriga gaalnimo cadan shayaadiinta uu weyneeyo ama uu baryo iyaga ama iyaga uu magan galo ama iyaga uu xuuqalo tawbad keen baa la odhanaya dib uu islaam waad gaalowde hadduu toobad keeni waayona waa la dilaya wa ukida maaluhu fay-an xoolihiisana haniim ahaan baa loo qaadanaya in kana ma yasxaru bihi kalaaman laa yakunu kufran wakana gayra macruuf walam yadura bihi axada nuhiya canhu haddii hadalka waxuu ku sixraa aanu ahayn hadal kufriya ah cidna aanu ku dhibaatayn waar iska daa la odhanaya fain caada cuzir hadduu ku noqdo waa la tacziiraya wain kaana yacmalu camala ida camilahu qatala almacmuula bihi waqaala camidtu qatlah qutila bihi qawdan haddii sixirka cid uu ku dilo walow dhir baa ha oo u idhaahdo waan u camdiyey inaan dilo taasiyaado masaladaadi wayana dhegeyso ninkii lahaa dad baan sixir ku laayay hadduu idhaahdo aniga ayaa dilay oo sixir baan ku dilay ama shayaadiin baan u adeegsaday waa loo dilaya waa loo qisaasaya ilaa an yashaaa awliyaauhu an ya'khuduu diyatahu qofkaa la dilay dadkii dhaxalkiisa lahaa inay yidhaahdaan waxba yaa naloo dilina mag baanu iska qaadanaynaa mooyaane marka alaa kuli xaal sixirka xaqiiqigaa ee shayaadiinta loo adeegsanayo fiihi tacdiimu hayr illah inuu gaalnimo iyo ahlucilmigu waa isku waafaqsanyihin wa qawlu llahi tacaala baa u baabay ilahi uhi walaqad calimuu waxay ogaadeen laman ishtaraahu qofka sixirkaa diintiisii ku bedesha maa lahu inaanay usugnayn fi laakhirati aakhire inaanu ugu sugnayn min khalaaqin ay min nasiibin wax nasiiba aakhire inaanu ku lahayn wanaageeda inaanu qayb aanu ka helahayn marka aayadda waa aayadda dheere ku jirta suurat lbaqara ilaahay subxaana watacaala uu kaga waramay sixirka iyo saxarada wamaa kafara sulaymaan walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra wama unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaruut ila akhiriha aayaddani marka waxayna tusinaysaa sixirkaa shayaadiinta loo adeegsanayaa kufriya gaalnimo inuu yahay dhinacyo badanna way naga tusisay nebi sulaymaan bay yuhuudi yidhaahdeen saaxir buu ahaa ilaahay muu odhan saaxir muu ahayna muxuu yihi wamaa kafara sulaymaanu halug ilaahay ka odhan la saaxir muhayn wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan muu kufriin way hadduu saaxir yahay kaafir buu noqon laha weeyaan macnihiin kaasi waa wejiga koowaad wejiga labaad ee aaddu ay naga tusisay shayaadiintii sixirka samaynaysay baa ilaahay uu tilmaamay inay ku kufriyeen walaakina shayaaiina kafaruu oo sababtay u kufriyeen waa maxay yucallimuuna annaasa asixra dadka ayay sixirka baraan taasay ku kufriyeen tartiib alxukmi cala alwasfi yushcir biciliyatihi bay yidhahdeen culimadu haddii xukumka wasfi laga ratibo oo la yidhaahdo xukumkaa wasfigaasaas sabab u ah waxaa taasi ay tusinaysaa cilada waxa weyaan xukumkaa keensatay inuu yahay wasfigaas walakina shayaaiina kafaruu maxay u kufriyeen yucallimuuna annaasa sixra marka tacliimu naasi sixra ayaa kufrigooda sabab u ah wejiga saddexaad ilahay wuxu uhi walaqad calimuu laman ishtaraahu ma lahu fi lakhirati min khalaaq waxay ogaadeen qofka sixirkaa diintiisa ku bedeshaa aakhire inaanu nasiib ku lahayn waxay aimadu leeyihin sida shinqiiti iyo alxakami haddii la yidhaha qofkaasi aakhiro waxbaba kuma laha waa gaal waayo qofku hadduu iimaan leeyahy walow iimaankiisu haba yaraadabe aakhiro waxbuu ku leeyahay oo naarta dee xataa haddii la geliyo lagu waarin maayo marka nafyu lkhalaaq fi laakhira yadul calaa ah, kufrihi wejiga afraad ilahay wuxu uhi walow anahum aamanuu hadday iimaan la iman lahaayeen sixirkaa kadib markaa sixirkii iyo iimaankii baa la soo horjeediyey markaa sixir iyo iimaan inaanay kulmi karin bay taasina ay daliil u tahay wejiga shanaad ilaahay wuxuu yidhi walaa yuflixu saaxiru xayu ataa bilaah aad kale uu ku yidhi oo falaaxii baa loo diiday saaxirka markaasaa weliba la isticmaalay kelmad tusinaysa meel kastoo uu tago adduun iyo aakhiratoona inaanu falaax lahayn xayu ataa qofkana haddii falaaxa laga anfiyo sida aayaadka qur-aanka ay tusinayaan markii la tatabucay haddii la dhaha aakhiro iyo adduunyo toona falaax leh macnaheedu waa kaafir weeyi oo muslim ma aha rasuulkuna calayhi afdal salaatu watasliim waxa uu tilmaamay in saaxir sixirka iyo shirkiga ayuu xidhiidhiyey mima yadulu calaa kufri saaxir saxaabaduna iyadoo asalkuu yahay dhiigga muslimiintu inay macsuum sidaynu arki doonno qaar badan oo saxaraa bay laayeen sababta marka ay u laayeenna waxaa id likufrihim gaalnimadooda awgeed ayay u laayeen wa qawluhu ilaahay uhi yuuminuuna waxay rumaynayaan biljibti bay rumaynayaan iyo wطaaguut qaala cumar wuxuu ihi aljibtu asixru wey wطaaguutuna ashayطaan wey marka ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku sifeeyey kuwaasi yuhuudda inay sifaadkooda ay kamid tahay anahum yuminuuna biljibti wطaaguut waman aamana biljibti wطaaguut faqad kafara bilahi subxana watacaala aljibti wطaaguutna macnahooda intaa waa ka ballaadhan yihi sida hore aynu usoo tilmaanay dhowr dersi hore ayay nagu soo martay tafsiirkan cumar ibnu khaaab jibtiga uu sixirka ku fasiray daaguudkana shaydaanka uu ku fasirayna waa kay culimadu u yaqaaniin markay ka waramayaan culuum lqur'aanka atafsiru bilmithaal manaa jibtigii hal tusaalu ka bixiyey bay ka dhigantay oo sixirkaa ma macnaheedu jibti haddii la sheegaba in sixirkao qura looga jeedo kamida ah caadaadkooda iyo dabaaicdooda inuu ninku walaashii iska guursado ama edadii ama maxaarimtiisi marka kala kaxay bui cumar waa munkaraha eeganine laakiin intan kale sixirka ka hadlaysa an iqtuluu kula saaxirin wasaaxira bukhaari ma warin cabdurazaq baa wariyey iyo axmed iyo abu daawud iyo albayhaqi fi lkubra isnaadkiisuna waa waa saxiix sule sheekh sulayman wakadalika waxa weeyaan axmed shaakir raxmat ullahi caleyh marka cumar ibnu khaaab hadalkaasi uu yidhi waa caan baxay cid saxaabada kamid oo ku inkirtana ma jirto saa awgeed ba wuxu uhi ibnu qudama wahada ishtahara falam yunkar calayhi fakana ijmaacan muqniga ayaa sidaa u ku leeyay cumar hadalkiisani waa caan baxay u leeyahay saxarada laaya rag iyo dumarba cid saxaabada kamid oo ku khilaaftay ama ku qabsatayna ma jirto marka taas waxay tusinaya saxaabadu inay isku waafaqeen saaxirka in la dilo wasaxa waxaa ka ansaxday can xabsa radia allahu canha anaha amarat inay amartay biqatli jaariyatin addoon in la dilo laha iyadoo ay lahayd oo saxarataha xabsa lafteeda sixirtay faqutilat waa la dilay xabsa mudday xanuunsanaysa shoo addoonteeda saa sixirtay markii dambe addoonta lagu tuhmayo oo addoontu waa qiratay xabsa markaa addoontii waa dishay iyadoo weliyul ama xaakimka iyadoon gaadhsiin se in la dilo markaa waa dishi cusmaan ibnu cafaan baa markaa arrintaasi ku qabsaday uhi sidaad u dishay daahirna cusmaan muu laha in saaxirka lama dili kare wuxuu lahaa manaa adigu xaakimkii ma tihide xuduudda meed iska ogeysa adigu dabeeto waxaa dhacday cabdillaahi ibnu cumar oo xabso walaalkeed ahaa ayaa difaacay uhi ma tunkiru calaa umi lmu'miniina min imra'atin saxarat wactarafat fasakata cusmaan maxaad ugu haysataa bui umulmuuminiin gabadh wax sixirtayoo oo sixirkii qiratay dilitaanka ay dishay cusmaan markaa waa aamusa cabdurazaaq baa sanadka wariyey bayhaqi waana waxa weeyaan saxiix aharku marka waxaa la isweydiin karaa waayo dadkan caadigii miyay iska layn karaan saxarada la saxirka dilkiisu xuduudda ayuu ka mid yihi xaakimka beledka ka taliya ayuunbaa xuduuddana oogi kara iqaamat lxuduudi ila alaima fujaaran kaanuu aw abraaran haddii kale fasaad baa dhacaya qof waliba intuu qof iska dilaabu odhanaya xad baan ku ogey oo xabsa waaye maxay u disha waxaa la odhan karaa xabsa waxa ay markaa daliishanaysay rasuulku waa ka fasaxay qofka addoontiisu haddii ay zinaysato inuu xadka uu ku oogo marka waxay ka qaadatay mafhuum caam oo ah addoonkaaga ama addoontaadu haddii ay gasho wax xad keensanaya inaad adigu aad ku oogi kartid lakin may aaminsanayn in qof waliba xuduudda uu iska oogi karo qaala fihi masaa'il alula tafsiru aayat lbaqara aayaddaa suurat lbaqara ku jirta tafsiirkeeda ilahay uhi subxaana watacala walaqad calimuu laman ishtaraahu ma lahu fi laakhirati min khalaaq qofka wax sixira ama sixir bartaa diintiisii inuu sixirka ku bedesho diintii uu ka tanaasula aad tilmaamo iyo aakhire inaanu wax qayba aanu ku lahayn taasina kufrigiisay tusinayso ahaniyatu tafsiru aayat nisa yuminuuna biljibti waaaguut oo jibtiga uu ku fasiray cumar sixirka daaawuudkana shaydaanka uu ku fasiray athaalida tafsiir ljibti waaaguut iyo walfarqu baynahumaa jibtiga iyo daaguutka tafsiirkooda iyo farqiga udhaxeeya marka la eego tafsiirka cumar oo jibtigiina sixir uu ku fasiray daaguutkiina shaydaanka lakin macnahooda intaa waa ka ballaadhay wa kulu ma laa khayra fiihi min asixri wagayrih wax kastoo aan khayr lahayn waxa weeyaan jibtiiyo taaquut waa la odhanaya alraabicatu ana taaquuta taaquutku qad yakunu inuu noqdaa dhici karta min aljini inuu jinka kamid yahi waqad yakunu min alinsi insiga inuu kamid yahna waa dhici karta markaan eegno tafsiirka cumar bn khaaab iyo tafsiirka jaabir ibn cabdillahi oo kuhaantii oo insiga ayuu dawaaqiid ku sheegay wakadalika waxa weeyaan sixirkii xagga shayaadiinta ka imanayey cafwan ah, ah, shaydaankii ayaa taaguut uu ku sheegay cumar ibn khadaab marka mid kasta oo xadka ka gudba xadkana lagaga gudbo taaguut baa la odhanaya ama insi ha noqday ama jin ha noqday alkhaamisatu macrifatu sabci toddobadii garashadooda almuubiqaat ee waxalaagayay almaksuusaat lagu gaar yeelay binahyi dadka si gaara loogu diiday sixirka ayaana kamid ahaa asaadisatu ana saaxira yakfur saaxirku sixirkiisa waa ku gaaloobaya waanad maqashay markaa adilada tusinaysa kufru saaxir iyo sixirka can ariiqi shayaadiin culimaduna isku waafaqsay inuu kufriye asaabicatu anahu yuqtalu waa la dilayaa saaxirka walaa yustataab wax tawbaana lama weydiinayo marka culimadu masalada waa isku khilaafaan saaxirka hal yustataab am yuqtal imaamu shaafici raximah llahu tacala waad maqlaysa inuu yihi tawbad baa la weydiinaya sheekhulimaamna wuxuu imaam maxamed ibn cabdilwahaab waa la dilaya tawbadna lama weydiinayo sidaas ayaana daahira in saaxirka la dilayo tawbad aan la weydiinayo iyadoo taa aynu ka qaadanayno aathaarta saxaabada saxaabadu waxa ay saxaro laayeen ama ay amreen in la laayo marna maya odhan marka hore tawbad ha la weydiiyo waayo xataa tawbadiisa laguma kalsoonaan karo sixirkuna waa cilmi qofku uu bartay oo bitawba aan kaga masaxmahayn marka sidaasi ayaa daahira inaan toobad la weydiinayn athaaminatu wujuudu hada joogitaanka uu sixirkaasi joogay ama uu jiray fi lmuslimiin muslimiinta dhexooda uu ka jiray calaa cahdi cumar waktigii cumar oo haddee quruntii mufadalka ahayd fa kayfa bacdu arrinku sidee buu noqonayaa cumar dabadi dee wuxuu arrinku noqonayaa cumar dabadi in saxarada loo yaqaano awliyo ah berigaa way joogeen inay gaala yihiin baa la yaqaano waa la layn jiray laakiin imika saxarada awliya loo yaqaano awliyadii iyo saaxiriinta dadka iskaga khaldamay hadduu sixiro waxooga indhasarcaada uu tusaba waa waliyun min awliyaa ilaahi bay odhanayaan iyaga ayaa dhakhaatiir loo yaqaana iyagaa awliya loo yaqaana iyagaa dhakhaatiir loo yaqaana iyaga ayaa culimo loo yaqaana eerkaasi ayay maraysa beri dhexdii ahayd oo kuwa saxarada hargeysa laga ururinaayey ayaa wuxuu ii sheegay oday ka mida ah odayaasha lajnat amr bimacruuf mid saaxiraanu ka soo qabana bu i nayuu hargeysa markaasay dadkii gacmaha madaxa saareen bal waxaa ku dhacayga ba waa kuwa weligii ilahay isku doontay isku farafareeyey markii lugya gacan la isku xidhe askartii intay qaadeen gaariga sagxadiisa ay ku tuureen ayay dadkii waxa weyaan ku quus qaateen a weliba muhayn inagu baa weli moodeyni nacam markaa fa kayfa bacdahu bacdahu arinku siduu noqday waa sidaa weyi baabu bayaani shayin shay caddayntii buu baabi oo min anwaaci sixiri sixirka noocyadiisa kamid ah marka baabkan fahan waa siday aimadu tilmaameen sida imaam shaafici ismun ah, jaamicun limacaani mukhtalifa inuu yahay sixirku waa ka shaafici sheegay oo waxyaaba badan baa sixir la yidhaahdaa luqa ahaan marka waxyaabihiibu sheekhu halkan uu ku sheegaya oo wax kasta oo luqa ahaan sixir la yidhaahdaa maaha inuu yahay kaa kufriga ama kaa gaalnimada ah. oo sixirka waxa weeyaan macnihiisa sharcigaa iyo macnihiisa luqawigaa kalafaan macnaha luqada uu ku leeyay waa macno ballaadhan oo xataa waxyaaba xaara xaaraan ahayn baa luqa ahaan la yidhaha sixir qaala axmedu wuxuu ihi xadaanaa moxamed ibnu jacfar qaala xadaanaa cawf can xayaan ibn lcalaa قال xadثna qطن iبن qbيs عan abيه أنhu samca wuxuu maqlay النabiy slى الlahu عalيه وasلم oo qaala yihi ina اciyaafata ciyaafada waa zajru الطayr waa shimbiraha in la duuliyo la eriyo iyadoo la eegaya bal dhinaca ay u duulaan oo la idhaahdo haddii ay u duulaan waxa weeyaan midigna waa khayr hadday bidix u duulaanna waa shar iyo wطarq dhulka in la xarxariqo laga faaliyo iyo watiyara baafaysigaba min aljibti ay min asixr sixirka ayaa ay ka mid yihiin marka maxaa waxyaabaan sixir loogu magacaabay ila sixirkii shareecada lagu yaqaanay kuwani maahae ee waxaa loogu magacaabay qofka waxyaabaan samaynayaa waxaan muuqan oon xaqiiqo lahayn ayuu tilmaamaya inuu raad leeyihi shimbir bidixu duushay ama dhuluu xariiqay ama waxa weeyaan wuxuu maqlay ama wuxuu arkay ayuu ka dhigaya wax raad kule nolosha dadka bani aadamka marka waxaan raad aan lahayn oo dadku aanay arkahayn aanay maqlahaynna ay markuu ka dhigay wax raad leh dee luqa ahaan macnihii sixirka waa waa hoos imanaya qaala cawfun wuxu ihi alciyaafatu waa zajru tayr shimbiraha in la eriyo oo loo eriyo si looga faashado imaha in loo duulinayo si ay ugaadh ay usoo qabtaan taas iyada waa jaa wاطarquna waa alkhaطu waa xariiqii yau biardi yukhau bilardi dhulka la xariiqaye laga faalinayay dadka qaarkood ba waxay dhahdaan faal ambiya ayaa jira oo rasuulku sal اlahu alيه wasalam xadiidka uu yihi qad kana nabiyu min alambiya yakuطu biاlard faman waafaqa khaطhu khaطahu fadaka xadiidkaasay xujaysa nebi ambiyada kamid a dhulka xariiqi jiray markaa ka khadkiisu ama xariiqiisu xariiqii nebigaa u waafaqaa e kaasi isagu maaha faaliye maaha arrinkiisu faalinimo maaha xadiidkaana wax xujo uguma sugna faaliyayaasha waayo anabiyu sala allahu alay wasalam callaqa alxukma bishayin majhuul bal mustaxiilu macrifatuhu shay aan la garanahayn bal in la garta ay mustaxiil tahay ayuu xukumka ku xidhay rasuulka oo khadka rasuulkaasi markuu jeexo wax laga tusin jiray loo waxyoon jiray dee inagu garan mayno rasuulkuna inoomu sheegin sala allahu alay wasalam mid kastoo markaa dhulka xariiqo ka faaliya ma odhan karo faalkaygu waa faalul ambiyaayo kii nebigii dhulka xariiqi jiray baan waafaqay oo waxaa hortaalla oo nebiga xariiqu dhulka xariiqi jiray nooceeb u aha bal keen khadkii nebiga balna tus ma garan karo waa mustaxiil inuu gartaa waa arrin waxa weeyaan aan la gaari karin qaala waljibtu qaala alxasan wuxu ui ranatu shayaan waa sawtu shayaan baa jibti la ydhaha marka jibtiga baabil o dhan baa hoos imanaysaanu sheegnay saa awgeed marka ay fasireen had ee jeraale saxaabada iyo taabiciinta iyo tusaalay ka bixiyeen marka sawtu shayaan waa min aljibti ee maaha inuu jibtigu yahay sawtu shayaan oo qura isnaaduhu jayid waliabi daawuud wanasaa-i wibni xibaan fi saxiixihi lahum almusnad minhu waxay marka ay wariyeen bu le abu daawud iyo nasaa-i ibnu xibaan oo lahum iyaga usugnaado xadiidkan uga sugnaaday almusnad minhu inta macruufa bimacnaa tafsiirkan cawf baana warin weeye dambe xadiidka intiisa hore musnadka ayuun bay wariyeen marka calaa kuli xaal shaahidka xadiidkan ku jira waxa weeye in waxyaabahaas oo dhan luq ahaan sixir la yidhaahdo وعn iبن cabاsi رadي الlahu canهuma qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi man اktabasa ay man tacalama qofka barta shucbatan ay طaa'ifatan koox ama qayb min anujuum ay cilmi nujuum ka mida cilmiga xidigaha waana cilmu taiirka ayaa looga jeedaa cilmiga xidiginta oo ah xidigaha in laga faaliyo faqad iktabasa wuxuu bartay shucbatan qayb min asixir sixirka kamida zaada wuxuu ka kororsaday min asixri sixirka xaggiisa maa zaada wuxuu ka kororsaday min cilmi nujuum oo mar kastoo cilmigaa xidigaha xidigiska uu barto oo uu kororsado nin sixir kororsaday ayuunbuu noqonaya rawahu abu daawuud wa isnaadu saxiix markaa tanjiimku baab gooniya ayuu inoogu iman doonaa laakiin iminka shaahidku wuxuu yahay xadiidkan halku baabka uu ka khuseeyaa tanjiimka oo ah xidigaha in laga faaliyo ayuu rasuulku sixir uu ku sheegay marka kelimatu sixir luqa ahaan marka loo macneeyo waxyaabaha hoos imanaaya ayaa cilmiga tanjiimku uu ka mid yahay oo de waxaan aar muuqdo aan lahayn weeye oo xidigaha soo baxaya ee dhacaya raad muuqdo oo dhulka waxyaabaha dushiisa ka dhacaya ay ku leeyihiin ma jirto ciddii markaa tidi raad bay ku leeyihiin dee wax qarsoon cid sheegatay wey sixirkuna asalkiisu qarsooni ayaa uu ka turjumaayey si awgeed baa cilmigaa cilmu tanjiimka sixir waxa weeyaan loogu tilmaamay walinasaa'iyi waxaa usugnaaday min xadiidi abi hurayra man caqada qofka gunta cuqdatan guntin uma nafasa fiiha dabeetana wax ku tufa hadal uu shayaadiinta ku magan gelaayo ama uu ku baryaayo ama uu ku weyneynayo faqad saxara waxbuu sixray waman saxara qofka wax sixrayna faqad ashraka shirki buu sameeyey waman tacalaqa shay-an qofka shay iska lula oo qalbigiisa ku xidha shay aan allah subxaana watacaala aan ahayn oo aamina inuu waxtarkiiyo waxyeelada haya ukila ileyh isagiyo shaygaasaa loo kala dhex baxaa oo ilaahay subxaana watacaala nusradiisa iyo gargaarkiisa iyo kaalmadiisa waxa weeyaan ma helo marka xadiidka inqiaa bay ku tilmaameen culimadu oo xasanulbasri baa ka warinaya abu hurayre jamaahiir muxadisiinna waxay ku tageen tegeen xasanulbasri abu hurayre inaanu waxba ka maqal marka noocyada sixirka waxaa ka mid a ah, saaxirku intuu wax isku gungunto inuu ku akriyo hadal shaydaanka uu ku baryaayo oo shirkiya ah, tana sidaas sixirkiisu ugu suurtagalo shayaadiintu dhibaatadii uu doonayey marka isagii ay magan uu magan iyaga markuu magan galo inay isagana waxa weeyaan ay ufuliyaan hada nawcu min anwac sixr wey وعn iبn mascuudi ana rasuul الlahi salى الlahu alيه wasalam qaala wuxuu yihi alaa hooyahay alaa waa aadaat tanbih ujeedada laga leeyahayna waa cidda lala hadlaayo in la soo jeediyo wey hal unabikum ma idiin sheegaa malcadhu calaa wasni اlxabli wey sixirku wuxuu yahay hiya namiimatu weeyi waa namiimada waa dadkoo laysku diro alqaalatu bayna annaas ay naqlu lkalaami bayna annaas waa dadkoo hadalka loo kala raro calaa waji lijtaad iyadoo waxa weeyaan looga jeedo dadka wanaaggii dhex yaalay in la baabi'iyo oo xumaan iyo dhibaato la dhex dhigo marka waxaa la dhaha namiimadu waa dadka hadalka in loo kala raro si dadka waxa weeyaan wanaaggii dhex yaalay meesha uu uga baxo waa shay xaaraana sidaynu ogsoonna waa min alkabaa'ir asbaabta cadaabalqabrigay ka midta sida rasuulku tilmaamay xadiidka ibnu cabaas ee bukhaariya muslim ba ay warinayaan wakadalika rasuulku waa ka yidhi kama fi muslim min xadiidi xudayfa laa yadkulu ljanata qataat jannada ma galo mid dadka isku dira ay namaam marka waa nooc sixirka kamid ah sixirka lugawigaa bay hoos imanaysa waxaanay culimadu ay odhan jireen yufsid namaamu yufsid annamaamu fii saacatin maa laa yufsid saaxiru fii sana qofka dadka isku dira saacad gudaheed wuxuu kharibaa waxaanu saaxirku sanad gudihii aanu kharibi karin marka namiimadu aada iyo aad baa dhibkeedu u daray waxaana sixirka markaa inay kamid tahay loogu sheegay leanna waxa weeyaan qofka namaamka ahi afmiishaarnimo iyo hadal isku toostoosiyey intuu isticmaalo ayaa qofkii qalbigiisii uu bedelaya uu kala jeedinaya oo cid uu jeclaa ayuu necbaysiinaya ciduu markaa raalli ka ahaa buu cadaawad u gelinaya walowma waxa usugan bukhaari iyo muslim an ibni cumara radia allahu canhuma ay ka wariyeen ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ina min albayaani aftahanimadii ina la sixran sixir baa min albayaani aftahanimadii a marka bayaanku waa laba nooc oo cid kastoo bani aadama ama cid kastoo hadasha ilaahay subxaana watacaala wuxuu u fududeeyey hadal ay ku caddayn karaan ujeeddada ay leeyihiin oo bayaanka asalkiisa waa la wadaagaa qof waliba waxaan cunay isiiyo waxaan cabay isiiyo dee waan odhan karaa aslu lbayaan kaa waa la wadaagaa ka lagama maarmaanka waa mushtarak fi jamiic الnaas waa ka ilaahay yihi khalaqa اlinsaan callamahu اlbayaan laakiin bayaanka waxaa jira noocaan la wadaagin waa alfasaaxatu taama waa afmiishaarnimada iyo aftahanimada dhamayska tiran alatii tasbi اlcuquul wa tugayir اlafkaar taasoo qofkaa marka uu hadlo dadka cuquushoodii uu qafaalanayo oo afkaartooda waxa weeyaan uu bedeli karo oo shay qurux badan uga hoo saari karo mid foolxun mid foolxunna uga hoo saari karo mid qurux badan oo xaqii baatil uu ugu sawiri karo baatilkiina xaq uu ugu sawiri karo sida shaacirku yidhi wa fii zukrufi lqawli tazyiinu lilbaili walxaqu qad yactarihi suu tacbiiri hadalka la qurxiye waxaa ku sugan in dadka baatilka loo qurxiyo hadal qurux badan dadka haddaad kula hadasho baatil baad wax qurux badan uga dhigi karta walxaqu qad yactarihi suu tacbiir waxaa laga yaabaa shay xaqana in uu kharibmo la fahmi waayo ama dadku ay ka didaan sababtuna ay tahay qofkii sheegaya oo si fiican aanu cabirin oo si fiican aan aanu soo bandhigin marka rasuulku markuu le ina min albayaani la sixran aftahanimada dhamayska tirani waa mid waxbedesho weya macnaheedu oo qofkii isagoo wax alaale wax lagu sameeyey ma jirta gacan loolama iman waa lala hadlay un bas wax qarsoon aanu arkaynin baa kala wareejiyey qofkii marka maadaama fasaaxada dhamayska tirani qofka ay bedesho waxaan bedelayana qofku aanu arkahayn oo wuxuu taaban kara aanu ahayn ayaa fasaaxadaasi lagu tilmaamay inay tahay sixir waayo ma sixirka madmuumkaabay kamid tahy sixirka xun mise sixirka wanaagsan bay kamid tahy waa calaa xasabi mawduuciha waxa marba afniishaarnimada loo isticmaalo iyo aftahanimada ayuunbaa ama sixirka xun ku daraaya ama sixru xalaal ku daraaya marka haddii loo isticmaalo xaqa in loo nusreeyo loo gargaaro iyo baatilka jabintiisa haddii loo isticmaalo dee waxay noqonaysaa taasi mid wanaagsan waana tii ilaahay subxaana wataala waa tii nebi muuse ilaahay uu weydiistay oo nebi muuse allah subxana watacala muxuu ku yihi waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qawlii haddii loo isticmaalo baatilka in loogu gargaaro iyo xaqa in lagu jabiyana dee aftahnimadaasi waxay noqonaysaa mid baatilah qaala fiihi masaail baabka masaail baa ku jirta alula masalada koowaad ana alciyaafata wاطarqa wاطiyarata min aljibti ay min asixr athaaniyatu tafsiru lciyaafa ciyaafada fasiritaankeeda oo shimbiraha in la duuliyo deetana laga faashado dhinacay u duulaan iyo wadarq oo ah dhulka in laga faaliyo marka faalkuna baab gooniyu inoogu iman doonaa baabka baabkan ku xiga insha allah athaalithatu ana cilma nujuum cilmiga xidigisku nawcun oo min asixir weeye nooc sixirka kamida cilmu taiirka ayaana looga jeeda cilmiga ku saabsan inay xidiguhu raad ku leeyihiin waxyaabaa dhulka ka dhacaya min khayrin wa sharin min nuxsin wa sacaadatin araabicatu alcaqdu gunti haddii wax la gunto maca nafs waxna lagu tufaa min dalika ay min asixri bay kamid tahy oo kalaam shaydaanka laisku afgaranayo lagu tufaa waxaa la guntay sixirka ayay kamid tahy alkhaamisatu ana namiimata isku dirkii dadka la isku dirayay min dalik sixirka waxyaabaha hoos imanaya luqaahaan bay kamid tahay asaadisatu ana min dalik sixirka waxaa kamida bacdu lfasaaxa aftahanimada barhkeed bayaanka barhkii waayo baabu maa jaa wixii koray buu baayo fi lkuhaani faaliyayaasha iyo wanaxwihim iyo kuwa iyaga lamida sida caraafkii oo kale marka alkuhaan waa jamcu kahin wakadalika alkahana iyaduna waa jamcu kahin marka kuhaantu waxay ahaayeen rag dhex joogi jiray qabailkii carbeed fi ljaahiliya oo ay uxukum doonan jireen shayaadiinta ayaanay xidhiir la lahaayeen oo khabarka samada u keeni jirtay waa kuwii shayaadiintu markii nebi maxamed lasoo diray ayaa waxaanay la kulmi jirin oo xagga samadaanay kala kulmi jirin bay la kulmeen وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاabا رصدا war waxbaa soo kordha bay yidhahdeen berigi hore waa inagii intaynu iskorkorro samada soo dhegaysan jirnay ka imika arrintaa isku dayaa waran cireed saaruuq xagga samada ka yimi buu la kulmayaa bay yidhahdeen marka aad bay waktigaa hore u fara badnayd shayaadiintaa warka samada soo dhegaysan jirtay lakiin nebi maxamed markii lasoo diray nuurka ilahay uu soo saaray laga bilaabo may wada go-ine laakiin waa daciiftay arrintaas sida axaadiista waxa weeya aynu ku arki doono markaa qur-aantu waxay kuwo ka warama alumuur alghaybiya waxyaabaha aybkaa ah ee maqan kuwo ka warrama bay ahaayeen walaa shaka walaa qofka aybkiiyo waxa maqan inuu og yahay sheegtaa inuu gaal yahay shaki kuma jiro ilahay baana taa qur-aanka ku cadeeyey ilahy wuxu uhi qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcauun kuwa samada jooga iyo kuwa dhulka jooga waxa maqan ma oga ilaah qura ayaa og oo sifada ilaahay baa la gaara caalimu lgaybi washahaada waa sife ilaahay u leeyahy qofka ilaahay sifadaa ku qabsadoo yidhaahda aniga ayaa waxa maqan iyo waxa joogaba og oo idinka warramaya waa qof ilaahay sifadiisii ku qabsaday weeyaan qur-aanka haddaad dib ugu noqotana oo kitaabka qur-aanka aad kala furto waxaad helaysaa aayado fara badan oo qaarkood ay tilmaamayaan malaa'igtu oo ilaahay aada ugu dhoway qeybka inaanay ogeyn suurat lbaqara awalkeeda eeg waxaad arkaysaa aayado badan oo tilmaamaya ambiyadu qeybka inaanay ogeyn nabiyullaahi ibraahim hadduu qeybka og yahay kuwii u yimi inay malaa'ig yihiin buu garan laha ee muu moodan inay yihiin bashar oo raashin umuu soo dhigeen wa wanabiyullaahi yacquub hadduu qeybka og yahay inankiisii yuusuf haluu ku maqan yahay buu ogaan la siduu ooyi u murugoonaya indhuhum ay caddaadeen kadalika waxa weeyaan nabiyullaahi moxamed calayhi afdalu salaati watasliim hadduu qeybka og yahay kuushii caaisho ka gooday ee awrka hoos taallay buu ogaan laha maalmo dhan habeen dhan looma habsaameen sidii kuushaa loo baadi doonaya loo raadinayay qoladii uu saaray jabal rumaa maalintii dagaalkii uxud halkaa inay kasoo dhaadhacayaan oo hayba hadduu ogaan lahaa ma saareen rasuulku iskumana haleeyeen hadduu haybka ogaan lahaa caaisha kumuu yidhaahdeen markii xumaanta lagu ganay layihi xumaan bay samaysay caaisha haddaad xumaan samaysay ilaah u toobadkeen haddii kale ilahay baa ku beri yeeli doona ee wuxuu odhan laha aniga ayaa haybka og oo wax xumaana may samayn bal waxyibuu sugayay rasuulku calayhi afdal salaati watasliim markaa shawaahidda tusinaysa rasuulku qaybka inaan ogeyn aad bay u fara badan badantay wakadalika rususha waxa weeyaan kale manaha mid halkan aynu kusoo koobi karno markaa qayb ay ogaan waayeen ilaahay malaa'igtiisa iyo rusushii ilaahay uu soo diray mid hayle xun oo ilaahay aada uga fog oo shayaaiin linsi a inuu sheegto u idhaahdo aniga ayaa og waxa weeyaan waa arrin aan laga aqbali karin wey hadduu wax ka ogaadana shareecada ayaa inoo sheegtay hadduu qofku faaliyo dabeeto sidii uu sheegay arrintu ay u dhacdo waa laba midkoodu imaa inay arrintiisu ahayd ramyatu min hayri ram inuu iska yidhiyo deetana sidii ay noqotay hebel berri buu imanayaa buu yihi qof aanu isagoo hore aanu u aqoon meesha uu ku maqan yahna aanu ogeyn ama berrinta hore roob baa da-aya buu yihi waxaa dhici karta inuu hadalkaa iska yidhi oo qadarkii hadalkaasi ay iswaafaqeen waxaa kaloo dhici karta sida axaadiista aynu ku aragnay kuna arki doono in warkaasi uu kamid yahay warka shayaadiintu ay usoo xadeen oo ay u keeneen shayaadiintuna bilaash bilaash ugu shaqayn maayaan markuu gaaloobay unbay shayaadiintu khadamkiisa ay ku biireen kuwa waxa weeyaan isaga u adeega ee u shaqeeya qala rawى mslim fi صaxiix can bacdi azwaaji nabiyi sala الlahu alيh wasalam can nabiyi sala الlahu alayh wasalam qala wuxuu yihi man ata ka u taga caraafan caraaf waxaa la yidhahdaa mid kastoo arrin hayb oo maqan sheeganaya sida raajixa ah, ama ma arrin tagtay ha noqoto maadiya oo aan la ogaan karin bilwaxyi may wax kale aan lagu ogaan karin ama ha noqdo arrin mustaqbala oo soo socota ama ma fii damiir innaas qofka qalbigiisa waxa ku jira mid ka warramaya ha noqdo kullu haulaa caraafiin baa la yidhaha oo fasa'alahu weydiiya can shayin shay weydiiya oo fasadaqahu ka rumaysta bima yaquul waxa uu leeyahay lam tuqbal lahu salaatu salaad laga aqbali maayo arbaciina yawman afartan maalmood marka xadiidka muslim baa warinaya laakiin lafdigaa fasadaqahu bima yaquul saxiixu muslim kuma jirto intaa kaluma muslim ku jirta man ataa caraafan fasalahu can shay lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yawman ka u tage wax weydiiya salaad laga aqbali maayo afartan maalmood laakiin kelmadda ama weedhaa fasadaqahu bima yaquul imaamu axmed ayaa ziyaadadaasi wariyey mualifkuna muu caddayn xadiidka o dhan inuu muslim wariyey ayaa waxa weeyaan uu usawiray amaba se uu ka dhigay marka faaliyaha haddii loo tago tegitaankaa loo tegay axkaam kala duwan buu qaadanaya hadduu ugu tago limujaradi su-aal inuu wax weydiiyo un walow yaanu rumaysanbe wuxu or waan iska soo weydiinaya faaliya lamana rumaysto o lamana beeniye ama wuxu waan soo weydiinaya on inaanu kolle run sheega waan iska garanaya kaa weeyaan ka aan laga aqbalahayn salaad arbaciina yowma salaad laga aqbali maayana macnaheedu waa maxay macnaa ajar ka heli maayo oo macsiyadaa ah inuu faaliye u tegey ayaa ajarkii salaada uu ka heli lahaa gubaysa lama aqbalayo cibaadada haddii la yidhaahna laba macnay shareecada ugu soo aroorto iyadoo looga jeedo ka ansixi mayso laa tujzi canhu ise laa yaqbal llahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawada iyo iyadoo looga jeedo ajar ka heli maayo sida ayumaa cabdin abqa mawaali laa tuqbalu lahu salaatun addoon kastoo ka carara dadkii iska lahaa salaad laga aqbali maayo iyo tan oo kale afartan maalmood salaad laga aqbali maayo waxaa looga jeedaa macnaa ajar ka heli maayo oo macsiyada ayaa ajarkii gubaysa macsiyadaasi ayaa ajarkii baabinaysa oo labada maxaa lagu kala saaraya haddaad tiraahd waxaa lagu kala saaraya haddii la dhaha lama aqbalayo waxaynu eegaynaa sababtu maxay tahay haddii sababtu ay tahay in shuruuddeedii wax kamida ay maqan yihiin ama mawaanicda wixii cibaadada diidaya wax kamida ay joogaan laa tuqbal macnaheedu waxa weeye qofkii ka gudi mayso haddii aanay shuruuddeedii dhamaystiran tahay mawaanicdana meesha aanay oolin laakiin sabab kaloo ka baxsan awgeed la yidhi lama aqbalayana waxaynu fahmaynaa markaa lama aqbalayo macnaheedu inuu yahay qofku ajar ka heli maayo qofku hadduu faaliyaasha u tago oo u waxweydiiyo oo uu rumaysto u ictiqaado qaybka inay og yihiin xaaladdaasna waa kufriyaya haddii kii rumaystay uu gaaloobayo kii la rumaystayna maxaad u umalaynaysa kii warkiisa lagu gaaloobay maxaad umalaynaysaa isagana waa min baabi lowlaa inuu kufriyo sababta ka rumayste u gaaloobayaana waxay tahay leanna wuxuu ictiqaad cid inay og tahay oo qofkani qaybka inuu og yahay buu aamini taasi ayaa uu ku kufriyaya kana wuxuu ku kufriyaa sheegashada uu sheegtay qaybka inuu og qofku hadduu utaga faaliyaha si wax u soo weydiiyo oo uu imtixaamo si uu muujiyo inuu faaliye yahay iyo inaanu waxba qaybka aanu ka ogeyna beenaale uu yahay taasi ku dambaabi maayo bal waxa weya waa arrin jaa-iza wey daliilo waa leedahay xadiidka imaam bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen ninkii ibnu sayaad la odhan jiray yahuudigaa waa kii u tegay rasuulku kuuhi maada khaba'tu laka waxbaan kuu qariyey bimacnaa waxbaan qalbiga ku qabtaye bal haddaad wax og waxaasi gara buu yidhi qaala duk halkaasuu dhaafin kari waay duk wuxuu rasuulku qalbiga ku qabtayna muxuu ahaa addukhaan adduq ayuu dhaafin kari waay faqaala ikfa falan tacduwa qadrak rasuulku wuxuu yihi hoog oo ba oo dullow qadarkaaga ma dhaafi kartid markaa rasuulku sala allahu alay wasalam ninkaasoo faaliye aha ayuu u tegay si uu ikhtibaaro beentiisa iyo cajigiisana waxa weeyaan si uu u muujiyo nacam markaa ujeeddada hadduu qofku ugu tago kuna dambaabi maayo kuna gaaloobi maayo hadduu ugu tago si uu munkarkiisa u suuliyo ama ha noqoto dariiqadu ku suleya bidariiqati alikhtibaar wa kadibi wa ama ha noqoto inuu la hadlaba waxa weeyaan iyadana de waa maqsuud sharci oo ku gaaloobi maayo kuna dambaabi maayo can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yihi man ataa qofka u taga kaahinan faaliye oo fasadaqahu ka rumaysta bima yaquul waxa uu sheeganayo oo aynu qeybka u og yahay faqad kafara qofkaasi waa ka gaaloobay bima unzila diintii lagu soo dejiyey calaa muxamadi sala allahu alayh wasalam rawahu abu daawuud markaa kufrigaasina kufri asqaraba oo kabiiraha mise waa kufru akbarkii diinta iyo milada lagaga baxaayey sida daahirka waa kufri akbara wey waayo waxaa ka dhalanaysa rumaysiga inuu ictiqaaday qeybkii waxa maqan ilaahay cid aan hayn inay ogtay taasina waxay noqonaysaa beenin uu beeniye aayaadka qur-aanka ee faraha badane tilmaamaya waxa maqan ilaahay un inuu og yahay qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah walilarbacati waxa usugan walxaakim waqaala صaxiixu calaa sharطihima bu uhi xaakim can abi hurayra man ataa ka u taga caraafan mid sheeganaya inuu og yahay waxa maqan aw kaahinan ama faaliyo fasadaqahu ka rumaysta bima yaquul faqad kafara bima unzila calى muxamedi salى allahu alayh wasalam marka arbacada wuxuu ga jeeda asxaabu sunan alarbaca waana wahmiye xadiidka arbacadu may warin wahima alimaam raximah llah sida waxa weeyaan uu tilmaamay alimaam sulayman ibn cabdillaahi raximah llahu tacaala qala alciraaqiyu fi amaalihi xadiidu صaxiix waqala adahabiyu isnaaduhu qawiy wacalى hada facazu lmusanif ila alarbacati laysa kadalik fainahu lam yarwi axadu minhum axad asxaabu sunan arbaca kamida xadiidkan ma warin imaam alxaakim ayaa wariyey laakiin wahmigan waxaa maxamed ibn cabdilwahaab imaamka horti waxaa ku dhacay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga marka waxaa laga yaaba xadiidka fatxulbaariga inuu ka naqliyey marka asxaabu sunan alarbaca mid kamida xadiidkan u warin xaakim ayuun baa xadiidka wariyey xadiidka hore ayaanu la macno yahay waliabi yacla bisanadin jayidin can ibni mascuudin miluhu isagoo xadiidkaa ah hore oo mawquufan laakina mid hadalkii ibnu mascuuda wa can cimraan ibni xusaynin marfuucan laysa mina naga mid maaha buri rasuulku man taayara qofka wax baasaysta wuxuu maqlay ama uu arkay ama uu og yahay aw tuayara lahu ama wax loo baasaysto dabeetana arintaasi ay dhaqaajiso ama ay joojiso waa tusaale ahaan lagu yidhahdo bishii safar baynu ku jirna ha safrin deetana hadalkaa uu maqlay awgii safarkii uu joojiyey ama lagu yidhaha waa rajaliy lama guuro lamana guursado deetana arrinta noocaasiya u hogaansama tuayara lahu aw takahana ama isagu faashada isaga laftiisa faalkii sameeyey aw tukuhina lahu ama waa loo faaliyo cid kale u tago u yidhi ii faaliya aw saxra ama wax sixira aw suxira la ama wax loo sixiro isagoo laftiisa sixirkii sameeye ama saaxir buu utago o yidhi waxii sixir waman ataa ka u taga kaahinan faaliye oo fasaddaqa ka rumaysta bima yaquul waxa uu leeyahay faqad kafara waa ka kufriyey waa ka gaaloobo waa ka baxay bma anzla calى muxamadi sal اlah alay waslam diintii nabi maxamed lagu soo dejiyey rawahu bazaar biisnaadin jayin xadiidkuna waa xadiid waxa weeyaan صaxiix waxaana uu tusinayaa ashyaadan qofku inuu isagu sameeyo iyo inuu cid kale yidhaahdo ii samee labaduba inay tahay dembi weyn oo ay tahay min alkabaa'ir waayo rasuulku waa ka beri noqday beri noqoshada qofku ficil inuu ficilkaasi yahay min alkabaa'ir dembiyada waaweyn inuu ka mid yahay warawahu abaraniy baa xadiidka wariye fi awsط biisnaadi xasan min xadiid ibni cabaas duna qowlihi waman ataa ila akhirih qaala bagawiy wuxuu yihi alimaam bagawi raximah llahu tacaala saaxib sharxi suna wa min culamaai suna min fuqahaai shaaficiya qaala bagawiy wuxuu yihi alcaraafu aladi kiwa yadaci sheeganaya macrifat lumuur arrimaha inuu garanayo bimuqadimaatin waxyaaba hordhacu ah inuu ku garanayo wayustadalu biha arrima oo loo daliishanayo cala lmasruuqi shaygii la xaday cidda xaday wa makaani daallati iyo shaygii lumay ee baadidaa ah halku ku maqan yahiy wanaxwi dalik kaasaa la idhaahdaa yani caraaf arrimaha dadka ka qarsoon ama shaygii laga xadaa noqo ama shaygii ka lumay ka odhanaayo aniga idiin sheegaaya ayaa caraaf la yidhahdo waqiila waxa idhi huwa alkaahinu yo caraafki iyo kaahinku waa isku mid walkaahinuna alladii kii weeye yukbiru ka waramayo can ilmugayabaat arrimaha maqan ee fi lmustaqbal soo socdee weli aan dhicin marka mid wuxuu ka waramaya caraafku wax dhacay laakiin qarsoon ayuu halka uu ku qarsoon yahay inuu ogyahay u sheegaya kaainkuuna arrin weli dhicinbo mustaqbala ayuu ka warramaya oo haddii la kala kaxeeyo labada waxaa kaloo la yidhi waa isku mid alcaraaf walkahin waa isku mid oo mid kastoo sheegta idicaa cilmi lgayb caraafna waa laha kaahinna waa laha wa qiila waxa alladii kii weeye kaahinku yukbiru ka warramaya cama fi damiir waxaa qofka damiirkiisa ama qalbigiisa ku jira waana waxa weeyaan waana dhacdaa taasi oo qof baa waxay ku odhan waxaasaad ku fikiraysa ama waxaasaad damacsantay inaad samayso ama inaad dayso wa yaxsul can ariiqi shayaan qofka bani aadamka qarin shaydaana baa la socda haddii arrinta adigu aada og tahay qariinkaagina wuu og yahay marka qariinkaagii baa markiiba shaydaanka lala jooga faaliyaa u sheegaya ore waxaasuu damacsan yahi haddaad toddoba dhagax aad qaado oo adigood ogtay toddoba dhagax inay yihiin oo gacantaada aad ku qariso aad faaliya ku tidhahdo waa imisa waxay u badan tahay inuu sheego toddoba dhagax inay yihiin maadaama adigo aad ogtay qariinkaagiiba og qariinkaagiibaa shaydaanka isaga la socda markiiba u sheegaya shaydaankuna dabeetana isaga ayuu gudbinaya laakiin bal xantooba dhagaxaanoo adigu aanad garayn tiresaa uqaad dabeetana waxaad ku tidhahdaa waa imisa mar haddaanad adigu ogeyn oonad garanahayn qariinkaaguna ma garan karo wax markaa loo sheegaa ma jirto waxay noqonaysaa markaa inuu iskaga dhufto un oo inta badanna waxa weyaan uu la seego inuu dee waafaqo ay iswaafaqdaana waa dhici kartaa wa qaala abulcabaas ibnu taymiya wuxuu yidhi alcaraaf ismun waa magac lilkaahini usugnaaday waa magac kaahinka uu leeyahy oo kaahinka caraaf waa la ydhaha wlmunajim iyo xidigiya iyo waramaal ka dhagaxa waxa weyaan ka faaliya wanaxwi oo miman cidii kamida yatakalam ka hadlaysa fi macrifati lumuur arrimaha haybiga ah inay og yihiin ay garanayaan bi hadihi uruq iyagoo wadooyinkan u maraaya marka sheikhu islam ibnu taymiya tafsiirkiisa ayaa asaxa sidaynu horeba u tilmaanay fii awali baab oo caraaf waa magac guud oo mid kastoo sheeganaya macrifat alumuur alghaybiya uu soo hoosgelaayo saaxirkii xidigiyihii faaliyihii fooxisadii kulluha laa yadkuluun taxta ismi ish alcaraaf oo xadiidkan manata caraafa rasuulku uu leeyihi intaaba waa ku dabaqmaya wa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi fii qowmin qolo wuxuu ka yihi yaktubuuna qoraya abaajaad oo yanduruuna eegaya fi nujuum xidigaha oo ka faalinaya yani yanduruun fi nujuum lilixtijaaji biha calaa ma sayaqac fi lard ma araa uma arka bu yihi ibnu cabaas man facala dalika qofka sidaas sameeya lahu inuu usugnaaday isaga cinda allah ilahay agtiisa min khalaaqin ay min nasiibin markaa qoomka abaajaad qoraya waa maxay abaajaad markaa qoristeedu xuruufta waa xuruuf oo lagu kulmiyey kalimaad abjad hawaj xutay ti la dhigan jiray berigii hore marka alifka la dhameeya intaa loo dhigi jiray taarikhaan baa markaasi loo isticmaalaa waa kii lahaa waxa weeyaan cabdiraxmaan ibn nasir isacdi raximah llahu tacaala markuu ka warramaya taariikhda la dhisay almasjid aljaamic ee qasiim ku yaalla imaamka uu ka ahaa markii dambena sheekh ibn cuthaymiin imaamadiisa uu ka dhaxlay jud biridaa wacti lmuna man saacaduu fi dalbina taariikhuhu xiina intahaa qawl lmuniib ikfir lana anaa waran wuxuu u duceeyey ciddii dhistay markaasa wuxuu leeya taarikhu xiina intaha taarikhdu dhammaaday masaajidkana waa qawl muniib qawlka wadhaa qofka ilahay u toobadkena ikfir lana haddaad iweydiiso masaajidkani goormuu dhamaaday taariikhde ikfir lanaa buu dhamaaday baan ku leehay marka xaraf kastoo xuruufta ikfir lanaa kamidi dee xuruuftii abjadka ayuu kamid xuruuf rijaaigii wuxuu u yaalaa markaa number ayuu u yaalaa sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay xaraf xaraf markaynu uxisaabino waxay noqonaysaa kun iyo saddex boqol iksirlana waxay udhigan tahay alif alaaa mia wa isnain wa sitiin kun iyo saddex boqol iyo labiyo lixdan marka abjadka haddii sidaa loo isticmaalo oo lilxisaab loo isticmaalo dee dhibaato ma leh wax dhibaato taasi ay leedahay ma jirto laakiin wuxuu ujeedaa markuu leeyahy fii qawmin yaktumuuna abajad qoom ka faalinaya abjad ama xuruufta qoom waxa weyaan ka faalinaya kadalika markuu leeya wayanduruuna fi nujum uma jeedo dad xidigaha eegaya si ay jihaadka ugu gartaan iyo waktiyada salaada iyo wakti xiliyada sanadka wuxuu ujeedaa dad xidigyaha ka faalinaya ohanaya xidig hebel baa soo baxayo abaar baa sanadkan dhacaysa xidig hebel baa xidig hebel ag fadhiistayo sanadkan waxa weyaan dabeelo daran baa soo dhacaya kuwaasi ayuu ujeeda kuwaasi min khalaaq male macanaa waa gaalo mar haddii la min khalaaq male waxaanay ku gaaloobeen qaybka iyo waxaa maqan ee ay sheeganayaan qaala fiihi masaa'il alula laa yajtamic ma kulmi karaan tasdiiqulkaa inuu qofku faaliyo inuu rumaysto maca aliimaani bilqur'aan iyo qur'aanka inuu rumaysan yahy laba kulmi kara maaha oo faqad kafara bima unzila calaa muxamedin baa u daliila nebi maxamed ila qur'aan baa lagu soo dejiyey qofka faaliyo rumaysta waa qof beeniye qur'aankii nebi maxamed lagu soo dejiyey ee sheegaya waxa maqan ilaahay oo quri inuu ogi athaaniyatu altasriixu caddaynta la caddeeye bianahu kufrun bianahu kufrun rumaysigiisu inay gaallimata athaalihatu dikru man kii sheegista la sheegay tukuhina low loo faaliyey oo isagiina rasuulku beri baan ka hay waa kaa yidhi alraabicatu dikru man tutahira lahu ka shay loo baasaystee dabeetana u hogaansamay baasaysigaasi loo sheegay uu dhaqaajiyey ama uu joojiyey isna waxa uu rasuulku tilmaamay inuu beri ka yihi alkhaamisatu dikru man suxira lahu ka wax loo sixray sheegista la sheegay inuu rasuulku beri ka yihi dikru man tacalama abaajaad xuruufku abaajaad bartay si uu uga faaliyo sheegista la sheegay asaabicatu dikru lfari farigii sheegistiisa bayna alkaahini walcaraafi udhexeeyo caraaf wuxuu noqday magac guud oo mid kastoo sheeganaya macrifat umuur alghaybiya uu leeyahy alkaahinna waa kaa isagu waxa weya umuur mustaqbala ka waramaaya marka faalkuna waa noocyo badan yihi waxaa jira qaar dhulka ayay ka faaliyaanay jeexaan qaar dhagaxaan bay ka faaliyaan qaar foox iyo aleelooyin qaarna kutub bay ka faaliyaan oo kuwa wadaado iyo culimo loo yaqaanay ayaa dadka kutubta markaa uga faalin jiray oo iminka marka laleeyahy qofkii hebel wuu xanuunsadayo sheekh dabiibaa loo geeyeyo sheekhiibaa u kitaab furayo dabeetana kitaabkii waxa uga soo baxday in la sixiray ama inay eli ku dhacday ama in meel heblaayo laga raacay waxaasi waa noocma kitaabkeebay ku qoran tahay waxa adiga ku haya kitaab qoraya baa jira xanuunada dadka oo dhan qof walba xanuunka iyo kitaab qoraya dee ma jiro ilahay baa og subxana watacaala laakin waa loo faaliye wayaan macnaheedo kitaab kale le waa loo kitaab furay waa loo faaliye sidee loogu faaliye waxaa la weydiinayaa magiciisa iyo magaca hooyadii iyo maalinta uu dhashay dabeetana xuruufta ay ka kooban yihiin baa laysu geynayaa waa la kala jaraya haddana raqamka soo baxa ayaa kitaabkan waa kitaab iska sii qoraayo safxadba waxbaa ku qoran safxad waxaa ku qoran il safxad duraa ku qoran safxad sixir baa ku qoran safxad wax kalaa ku qoran halooshaa laga hayaaba iskaga sii qoran <laughs> lambarkii usoo baxay unbaa loo eegayaayo lambarkaas aanu kitaaba kaga yaal unbaa lasoo saaraya marka waa nasiibka waxa kaaga soo baxa hadday kaaga soo baxdo waa sixiranta waa sixiranta baa lagu ohanaya hadda iyadoo laga ya weligaa sixir inaydan is arag marka waa lagu faali waa loo kitaab furay marka la leeyahay macnaheedu waa loo faaliy xataa hargeysa imika waxaa oo dadka marka la maxaad ku dabiibta waa quraan baanu ku dabiibna oo qofku markuu utago ayay wax weydweydiinayaan dabeetna kitaabka qur-aankaabay kala furayaan yani nafsuha waa nooc min alkahana kitaabka laftiisa ayaa lagaaga faalinaya marka faalka waxaa la idhahda ama kahanadu sidaasi ayay u noocyo badan tahay qaala raximah llahu tacaala waxaa kusoo arooray fi nushra nushradu waa qofka sixirka in laga furo oo waa ficla min annashri bay ka timi luqaana tafriiqu baa la idhaha istilaaxaanna waxaa looga jeeda xallu asixri can ilmasxuur kii sixranaa sixirka in laga furo oo sixirka in laga kala tafriiqiyo laga kala daadiyo qaala can jaabirin ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi su waa la weydiiyey can inushra nushradii baa la weydiiyey oo ah halkan looga jeedo xallu sixri bisixrin sixirkii in sixir lagu furo faqaala wuxuu yihi hiya iyadu min camali shayaan bay kamid qofkii sixirkii in laga furoo dhan baa camal shaydaan ka mida ah, maha macneed waa sixirkii in sixir lagu furaa ama qofkii shayaadiinta loo barya ama shayaadiinta wax loo qalo si ay sixirka uga furaan oo shirki loo sameey la sameeyo si qofkan sixirku uga furmo camalka shaydaanka ayay kamid tahay camalka shaydaanku uu dadka waxa weeyaan uu dhex keenay dadka uu amray lanna huwa aladi ya'muru bilfaxsha bisuui walfaxsha wa yuuxii ilaa awliyaahi bilmunkar rawahu axmed bisanadin jayid wakadalika ibnu muflix wuxuu tilmaamay fi aadaab sharciya isnaadkiisu inuu jayid yahay waqad xasanahu xaafid ibn xajar kadalika saxa xadiid sheikh albani wa abu daawud waqaala wuxu uhi su'ila canha abu daawud wuxu uhi ardaydii imaamu axmed buu kamid ahaaye su'ila axmedu imaamu axmed baa la weydiiyey canhaa furitaanka qofka sixirka laga furaayo iyadoo shayaadiinta la adeegsanaya faqaala wuxu uhi ibnu mascuudin ibnu mascuud yakrahu hada kula waxaasoo dhan waa karihi jire karaahiyadana imaamu axmed iyo aimadii hore inta badan waxay u isticmaali jireen shayga xaaraan ay u arkaan wa fi lbukhaariyi waxaa ku sugan can qataada qultu waxaan ku uhi libn lmusayib saciid ibn lmusayib oo taabiciinta kamid ahaa bal afdal taabiciin inuu ya aimo badani waxba inay tilmaamaan rajulu nin bihi isaga ibun ey sixirun sixir uu ku sugan yahay waa min baabi tafaaul baa la idhaha xanuunka laftiisa magacii caafimaadka loogu yeedhay aw yukhadu can imraati ama gabadhiisii laga qabanaayo waa la sixrayo gabadhii baanu uba dhowaan karinba xaaskiisii aw an yuxallu canhu aw yunshar waa shaku min raawi waayo labadu waa isla macno sixirkii ma laga furaya qaala wuxu uhi laa ba'sa bihi dhib male sixirka in laga furo inamaa yuriiduuna bihi waxay uga jeedaanun alislaax inay wax hagaajiyaan famaa maa yanfacu wixii wax taraya miyaa falam yunha canhu dadka looma diidin marka masaladan sixirka qofka in lagaga furi karo qur-aan lagu akriyo iyo ducooyinka ma'huurkaa iyo adwiyada mubaaxa oo dhirta la ogaado inay raad iyo aar ay kuleeyihin bitajriba lagu ogaado taa culimadu waa isku waafaqsanyihin lakin waxaa la isku khilaafay hal yajuusu xallu sixri bisixri lidaruura sixirku inuu xaaraan yahay waa la og yahay laakiin qofkii haddii sixirki si kale uu kaga furmi waayo daruura ahaan sixir ma la isticmaali karaa si sixirka looga furo haddaad noqoto kutubta waxa weyaan xanaabilada ee fiqiga baabka waxa weyaan riddada ayaa had iyo jaraale sixirka ay ku keenaan waxay markaa yidhaahdaan o kadalika kitaabu ibina qaarkood waa ku keenaan waxay yidhaahdaan ah, xallu sixri bisixri waa jaais lidaruura sixirkii sixir in lagu furaa waa banaanta lidaruura daruura ahaan laakiin aimo badan oo muxaqiqiina oo xanaabilada ka mid a ayaa tilmaamay inay xaaraan tahay sida culimada kale baa yidhaahdeen shekhulislaam ibnu taymiya ka mida oo ibnulqayim baa ka mida oo waxaa ka mida sidaas oo kale alimaam maxamed bin cabdilwahaab raximah llah watalaamidatuhu waaxfaaduhu ahlu tawxiid walcaqiida asaxiixa inay xaaraan tahay bay tilmaameen waana sida saxiixa ah waxaana in aanan sixirka sixir aan lagu furi karin u daliila adilo badan adiladaasi waxaa ka mid a shay xaaraana in la isku daweeyo rasuulku waa mamnuucay tadaaw walaa tadaawo bixaraam isdaweeyo xaaraana isku daweynina sixirka mar hadduu xaaraan yahy sidee xaaraan la isugu daweynay hadi waa waaxida aniyan hadii la dhaha sixirkiibaa sixir lagu furaya yalzam min hada iqraar wujuud sixri bayna annaas waxaa taa ka dhalanaysa sixirku dadka inuu iska dhex joogo in la qiro mar haddii lagu daray min jumlat aladwiya walcilaajaat waxyaabaa wax lagu daweyn kara mar haddii lagu darayba dee sixirka inuu jiro ayaa dhacaysa qofka saaxir u taga yidhaahda waan sixrana sixirka sixirigaga fur miyaanu soo gelin xadiidka rasuulku yihi sala allahu alay wasalam aw saxara aw suxira lahu miyaanu rasuulku ka beri noqon qofka wax sixra iyo ka wax loo sixraba mid wax loo sixra miyaanu noqon ahayn wakadalika waxa weeyaan sixirku laa yumkin ila an yakun can ariiqi shayaaiin shayaaiintuna saaxirka ujeedadiisa uma fulinayaan ilaa iyaga horta uu raali geliyo waxa uu ku raali gelinayaana waa inuu ilaahay caasiyo oo cibaadaad iyaga u sameeyo shirkiyaad iyo kufriyaad uu ku dhaco marka markaan leenahay xallu sixri bisixri waa jaa'iz ma waxaynu banaynaynaa in kufri la sameeyo shirki iyo macsiyo ilaahay subxaana watacaala lagaga cadhaysiinaayo marka calaa kulli xaal laa yajuuz xallu sixri bisixri ma banaana sideedabana wax xaaraana lama odhan karo daruura ayaa qofka u qabatay daw ahaan oo dawadu daruuraba ma noqoto khudha ka qaacida siu le shekh islam ibnu taymiya raximah llah waayo daruurada waxaa loo shardiyaa shaygan xaaraanta aadlada daruura ahaan baan u isticmaalaya in la hubo oo yaqiin ay tahay ama dhani khaaliba ay tahay in dararkiiyo dhibaatadii uu kaa suulinayo laakiin haddaan la hubin oo laga shakisan yahay in dararkiiyo dhibaatadii uu kaa suulinaayo kuma banaanaba inaad isticmaasho shayga waa tira daruura ayaa i banaysay haddaad dawa xaaraana isticmaasho miyaad hubtaa xanuunku inuu kaaga tegaayo abadan miyay tahay dani haaliba miyay u badan tahay abadan leanna dawadu sideeda waxuma dawayse waa sababun ka shaafiga wax daweeyaa waayo waa allah subxana wata tabagalaba baabka adwiyada iyo cilaajaadka sida shekhu islam ibnu taymiya majmuuc fatawah uu ku tilmaamay hadalkan saciid ibn musayib hadduu uga jeedo in xallu sixri bisixri ay banaan tahay cumar haddii waxtar looga jeedo aan la diidin waa baail kalaamkiisu oo shay kastoo nafcili dee xalaal maaha shirkiga ee dadka qaarkood nafciiyo waxtar ay ku qabaan qaar baa lacag ku hela faaliyanimada aynu ka hadlaynay xaaraantaa dad baaba waxa weeya reera ka masruufo lacag ka hela marka ma waxay odhanaynaa fa amaa maa yanfac falam yunha can shareecadu shayga dhibkaas soocaa way xaaraantimaysay waxaa kaloo shareecadu ay xaaraantimaysay shayga dhibkiisu dheeftiisa uu ka badan yahy walow shaygu waxtarba ha lahaadee mar haddii dararkiisu uu badan yahay waa xaaraan sida ilaahay subxana watacaala uu ku tilmaamay fi lqur'aan alkariim alkhamr walmaysr ilahay subxana watacaala muxuu yihi yasalunaka can alkhamri walmaysir qul fiihima ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafcihima saa awgeed baa la xaaraantimay mar haddii xumaantooda dhibkoodu waxtarkooda uu ka badan yahay wa ruwiya can alxasan anahu qaala inuu yidhi laa yaxillu sixira sixir kama furo sixir kuma furo ilaa saaxirun saaxir mooyaane qaala ibnu lqayim wuxuu yidhi annushratu xallu sixiri sixirka waa in laga furo can ilmasxuuri kii sixranaa wahiya noocaani waa laba nooc axadumaa midkood waxa weeye xallun xallu sixirin hadalkiisa siduu halkan ugu yaallo uma akriyayo waxaan u akriyaa siduu ugu yaallo kitaabka iclaam lmuwaqiciinka ee mualifka uu ka soo naqliyey kalimaadka qaarkood baa ka dhacay oo ka maqan marka asalka siduu ugu yaalaan u akriyaya kelmadda aan ku dara ku darsada way ku jirtaa xallu sixirin sixir in lagu furo bisixrin milihi sixir isagoo kalea wa huwa aladii kii wayaan min camali shayaan camalka shaydaanka ka mida sida xadiidku uu tilmaamay markaasa wuxuu leey ibnu qayim faina sixra sixirku min camalihi camalka shaydaanka ayuu ka midi fayataqarab ilayhi waxaa u dhowaanaya shaydaankii annaashiru kii sixirka furaayey iyo walmuntashiru kii sixirka iska furayey bimaa shay bay ugu dhawaanayen yuxibu shaydaanku uu jecelyay fa yubtilu wuu burinayaa camalahu camalkiisiibuu shaydaanku ka burinaya cani lmasxuur sixirka hore ayaa ka shaqeeyey shaydaan soo ma markaad lia sixir baa lagu furayaa kan saaxirkaa iyo kii sixirka laga furayo labaduba shaydaanka waxay ugu dhawaanayaan wuxuu jeceliye waa shirki iyo kufri iyo macsiye iyo xumaan markaasuu dabeetana qofkaa sixirkii marka hore uu ku sameeyey shaydaanku ayuu ka burinaya uu ka furaya fayataqarabu naashiru wlmuntashiru ila shayaani bima yuxibu fayubطilu camaluhu can lmasxuur wathani nooca labaadna waa annushra sixirki in qofka lagaga furo biruqya in qur-aan lagu tufo ama duco iyo wtacawudaat yanaa magangalki ilahay la magan iyo nacam iyo wdacawaat halkaa way isira weydaarsanyihin adwiya dacawaat adwiya ayaa dambaysa soo saxiixa iyo wadacawaat ducooyinka ilaahay loo baryaayey iyo waladwiya almubaax iyo dawooyinkii mubaaxa ahaa fa haada jaa-izun kaasi waa banaan yahay buuhi qofka in lagaga furo in qur-aan lagu akriyo ducooyin lagu akriyo sidaasoo kale dawo mubaax ila ducada mubaax laguma tilmaami karee waladwiyat mubaaxa weeyaan dawo mubaaxo sida birta la ogaado inay wax ka tartoo kale fahada jaa'isun bal mustaxabun wey wa cala nawci lmadmuum buui nooca xun oo ah in sixirka furistiisii sixir loo isticmaalo ayaa yuxmalu lagu xambaaraya qowl xasan uu yihi laa yaxilu sixra ilaa saaxir sixirka saaxirun baa fura marka hadalka ibnuqayimo dhamaystira haddaad doonayso iclaam lmuwaaqiciinka u noqo nusqada maktabada inoo taala mujaladka afraad safxada saddex boqol iyo ko ayaa hadalkaasi ku yaala fiihi masaa'il alula annahyu diidmada laysu diday can nushra waa sixirka in sixir lagu furo athaaniyatu alfarqu farqiga udhaxeeya bayna almanhiyi canhu ka laysu diiday oo sixirka in sixir lagu furo iyo walmurakhasi fiihi ka laysu ogolaaday oo in qur-aan lagu akriyo iyo ducooyin iyo dhir mima yuziilu lishkaal farqigaasoo ishkaalka kaa suulinaaya wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed